amiin asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabu buluuq ilmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alasqalaaniyi raximah llahu tacaala baabu salaati aljumca ayaan ku jirnay casharkii hore laba meelaan uga noqonaynaa meel waxa ay ahayd xadiidkii wacan zayd bni arqam radia allahu canhu qaala sala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam alciida uma rakhasa fi ljumcati faqaala man shaaa an yusaliya falyusali rawaahu khamsatu ila tirmidiy wasaxaxa ibnu khuseyma nusqada ibnu khuseymada ibnu khuseymaha oo hadda noo taal anaga saan xadiidka unbau qoray ibnu khuseyma bas muxaqiqiin badanna waxay yidhaahdeen ibnu khuseyma xadiidkan sixadiisa shardigu ku xiray sida shalay aan sheegnay marka hadday iyagoo sax kale ay daalacdeen ama ay arkeen warkoodi marka ayaga warkooda marka hadalku uu noqonay ama mida annaga halka xabo hadda annaga aan haysano waxna kuma miisaami karno ma ku taalo wax tacliiqa ah, ibnu khuseyme kama uusan muujinin baabu salaati ljumca meelaha uu uga hadlaayo xadiidkan markuu ka hadlaayo lacalahu marka in nusakh kale iyo wax kale meesha kale iyadana wuxuu yahay xadiidkan isagana takallama ywma aljumcati ibnu xajar inuu ku xoojiyey ibnu cumar aan sheegnay atarkiisa atar mawquufa ibnu cumaru ku xoojiye waxaa dhici karta isagana marka mawquufka xukmu rafci inuu siiyey kadib marka uu isku xoojiyey amaba uu u arko mawquufka in lagu xooji karo marfuuca sheekh ilalbani se kitaabkiisa tamaamilminaha waa taqwiyada taqwiyadaas waa waa fogeeyey oo in marfuuc mawquuf lagu xoojiyo xoogaa waa taas marka sawaab maaha laakiin mursalka waxaan soo marnay musalaxa aan ku aragnay xadiidka mursalka ah mursalka laftirkiisa waa marfuuc maogta ila mursal waxaa la yidhaha ma adaafahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu alayh waali wasalam marka mursalka waa marfuuc maca daalika isagoo mursala haddana waxaa lagu xoojiyaa mawquuf mursalka mawquufka cawaabid lmursal mawquuf baa kamid mawquufkuu kamid yahay marka waxaa iyadana marka meeshaas khilaafkaasaa jira ogaada ibnu kahiir xadiidkaaba isnaadkiisa isagoo xasaniyey nacam oo wuxuu sheegay xadiidkan oo ah yani man takalama yawma aljumcati walimaamu yakdub isnaadkiisa waa xasan oo yiri intaasaan marka dersigii hore aan uga laabanayna ayb wa can saa'ib ibni yaziid waa akrina xadiidka saa'ib ibni yaziid wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal abi hureyra waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yihi man iktasala qofkii qubaysto yman eh, iktasala qofkii qubaysto uma markaa dabadeed atal jumcata jumcada yimaado fasallaa tukado maa qudira lahu wixii loo qadara tukado uma markaa dabadeed ansata dheg raariciyo xataa intii yafruqa alimaamu imaamka uu ka dhammaynayo min khudbatihi khudbadiisa xaggeed oo ka faaruq noqonayo uma markaa dabadeed yusallii tukanayo macahu maca alimaami la tukanayo gufira lahu qofkaas waa loo dhaafaa maa maa beynahu isaga iyo wa beyna aljumcati jumcada kale inta udhexayso aluqraa ee kale ayb oo toddoba maalmood wafadlu halaathati ayaamin iyo saddex maalmood oo dheeraada iyo wafadlu halaathati wafadlu halaathati ayaamin saddex maalmood dheeraadkoodana waa loogu daraa rawaahu muslimun xadiidku muslimaa weriye ayib xadiidkaan isagana waxaa laga qaadanaa jumcada qubayskeeda fadligan hadda xadiidka uu sheegay in yacni toban toban maalmood ajarkooda uu helaayo qofku inuu ku helaayo intaan qubayskii kow maxaa kalaa uu sheegay salaadii sunnada ahayd insaadkii salaadii jumcadii oo la tukaday laftirkeeda iyo riwaayaad kalo iyagana inuun cid ka tallaabsanin takhadii riqaaba annaas uusan samaynin laba inuusan kala geynin ayb waxyaabahaasoo dhan marka marka laysku daro ayaa tobankan ajarkooda la helaya maxaa yeelay waa shardi camalha looga dhigo man iktasala uma ata aljumcata fasallaa maa qudira lah uma amsaka xataa yafruqa alimaamu min khudbatihi uma yusalii macahu uma yusalii macahu gufira lahu jawaabta marka waa loo dhaafaa wixii dembi horaa maa beynahu bayna aljumcati alukhraa loo dhaafaa iyo saddex maalmood oo dheeraada marka intaanay ku xiran tahay fadligan koo waxaa kaloo xadiidka laga qaadana iyadana maadaama alxasanatu bicashri amhaaliha ay tahay man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha maadaama ay tahay ayaa saddexda maalmood ziyaadadeedu meeshaasay ka imaanaya ilaa maa bayna wa bayna aljumcati waa toddoba maalmood ba saddex maalmood marka lagu daran waa toban marka alxasanatu bicashri amhaaliha ayaa saddexda maalmood dheeraadka ah meeshaasay ka timid riwaayadaana cadaynaysaba nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka saxaabiga ama nebigaba uu leeyahay loo koryeelayo walxasanatu bicashri amhaaliha xasanaduna waa tobanlaab waxaa xadiidka marka sidoo kale laga qaadanaa jumcada qofku markuu yimaado fasallaa maa qudira lahu ee fasallaa tukaday maa qudira lahu intii loo qadaralay cadad marka ma laha tiro go-an ma laha salaada marka jumcada ka horeyso qofka markuu masaajidka imaado inuu salaad un iska tukado intii ilaahay u qadaro u tukado halkaa marka waxaa laga qaadanaa jumcadu qabliye inaysan ahaynaa laga qaadana leanna hadday salaad jumcada ka horeyso oo qabliyo raatibo ah ay jirto nebigu wuxuu dhihi lahay sala allahu calayh waali wasalama afar ragca tukado laba ragca tukado ayuu dhihi lahay lama dhihin halkaas laakiin xadiidkii horen shalay soo marnay bacda aljumca nebigu marka waxaa la sheegay inuu nebiga caleyhi salaatu qofku haddii marka jumcada tukado afar ragcadood oo sunno ah ha tukada afartaas la magacaabay raatibo laakiin sunno oo qabliye oo jumcada ka horeysaa majiri ma jirta wax axaadiis kusoo arooran waa daciif keliya waxaa sugan yaa laysku khaldin hadhow sunna qabliya waa jirtaa qofka inta is yiraahdo sababta oo fasallaa maa qudira lahu yaa la layidiyose dhehel lianna fasallaa maa qudira lahu ma aha raatiba ma aha waa sunna mudlaqa a waa naafilatun mutlaqatun lianna maa qudira lahu daaba xad la-aan marka tira eh, eh, cadad ama tira wax looma yeelin saa darteed marka jumcada iyado qabliye mala duhurna loogama qiyaas qaada karo duhurna loogama qiyaas qaada maxaa waa sala maalin kale salaad kale waa wax la tukana dadka qaara marka waxay sameeyeen labada aadaan oo u dhaxayso eh, aadaanka hore markau dhaco ayay istaagaan markaasi laba ragac tukadaan ama afar tukadaan qabliye u arkaan marka taas raatibay jumcada uga dhigayaan dadkaas marka iyaga ma saxsano sababta waxay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam awalow waktigiisa aadaankan koowaad maba jirin oo axaadiista waxay isku raacday xilligii nebiga abubakar iyo cumar mimbarka markau nebiga soo koro in muadinka adinka uu markaas adini jiray taasaana culummadu ay isku raacsan yihiin fuqahada beeca xaaraam waxau noqonaa adinkaas markau dhaco qur-aanka aadaanka ku jira sharcigaana kaas waay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min ywmi ljumucati fascow ilaa dikri illahi aadaanka labaad marku dhaco haddaad wax gado xaaraan laakiin kan koowaad isoo dhaca haddaad wax gado xaaraan maaha biitifaaqi fuqaha ayb taas marka haddaad saas u ogaato aadaankan koowaad marka haddaan istidraad ahaan marka aan u sheegno aadaankan koowaad iyo labaad aadaan koowaad cusmaana keenay kadibna waa lagu raacay cusmaan ayb marka cusmaan aadaankii wuxuu eh, kusoo adimi jiray marka suuqa zawra ayuu ka adimi jiray culamada qaarna waxay yihahdeen cusmaan aadaan allahu akbar allahu akbar ma la samey jirin war dadka waxaa loogu yeeri jiray salaada ee aadaankan laf alfaadan maksuusada ah maba lagu adimi jirin culamada qaar taabiciinta saas way leeyihin siday ahaataba aadaankan culammada in badan oo kamida ah waa aqbaleen inkastoo ibnu cumar oo ku tilmaamay bidco oo ku tilmaamay riwaayo naafic uu ka werinayo wuxuu yidhi waa bidco wain ra-aaha naasu xasan dadku hadday doonaan wanaag ha u arkaan waa bidco wa waana baadihi riwaayo naafic laga warinaa ibnu cumar bidca inay tahay laga wariyey cadaa iyo daawuus iyo rag fara badan waa diidi jirin oo selafka kamid a ah. aadaankaas ma aysan u arki jirin aadaan marka sunno ah in badan oo culimada kamida ah selafkana aadaanku waxay u arkaayeen in la sameeyo maadaama asxaabta cumaan in badan asxaabta kamid ay ku raaceen inkastoo ibnu cumar ragga u kamid yahay awnan ku raacin ayb waxaase ugu fiican in aadaankaas looga jawaabo ama la yihaahdo hadalka isxaaq ibnu raahuya ayaa uusan ku jirin xadgudub ifraad bayna alifraad watafriid waxaan ujeeda hadalka yani sida ugu fiican oo la dhihi karo waxa weeyaan eh, hadalka isxaaq xarb aa ka warina xarb lkirmaani ayaa ka warinaya wuxuu yihi isxaaq cusmaana aadaankan ziyaadiyey waana wax cusubuu yidhi oo dambe oo nebiga calayhi salatu slam gadaashiisa la sameeyey imaamkuna wuxuu xaq u leeyahay masaalixda qaarkood waxyaabahaas oo kale inuu sameeyo min jihati imaamadiisa loogu raacay yidhi cusmaan min jihati annahu imaamun lilmuslimiin inuu yahay arrintaanna ay tahay arrin imaamku ra'yi uu ku yeelo karo oo oo min siyaas min siyaasaati raciya ay kamid tahay saasaa loogu raacay marka qadiyada day saas tahay sunnana waa lama dhihi karo bidco madmuume ah waa inaan lama dhihi karan marka ninkii doonana waa samay karaa ninkii doonana waa iska dhaafi karaa mar hadday tahay min baab wax imaamka markaa isaga uu baab ku yeelo kara ay tahay oo isxaaq ibnu raawiya cibaadaba maba ahan sababtuna waxa ay tahay waktiga cusmaan daa'iradii awaasac noqotay magaaladii waa weynaatay aadaankii koowaad qofka aadaankii sharciga ah qofka hadduu ku dhaco waxaa laga yaabaa qof iska qabarmoog moog ahaa meel dheer deganaa degan inuu maqlo uu soo gaari waayo salaaddii ay ka hor dhamaato saas darteedu marka aadaankan hore uu cusmaan u sameeyey marka arrintu kama tagan uu leeyahay inay tahay waxyaabaha amiirka u bannaan inuu ku ijtihaado si kale haddii loo dhahno waa min almasaalix almursala min almasaalixi almursala masaalixda mursalada ah. marka masaalix lmursalada bidcooyinka laguma tiriyo shaatibi iyo culimmada bidcada wax ka qortay baa kala saaraya masaalix lmursala iyo iyo iyo iyo iyo bidcada madmuumada ah <clears throat> marka khulaasadu waa saasaa u fiican in la yihahdo marka haddii dadku waxaa laga yaabaa inay sii leeyihiin hadda oo hadda maxaa magaaladii waa waa weynaato laakiinse aadaanka waaba la maqlaa meel walba u gaara maxaa suuqa loogasama maxaa suuqa looga adimi taas iyada waxaa looga jawaabi karaa hadda makarafoonadan dhadheer suuqyada qofka xataa waxaa ka maqli marka haddii mar walba ama masaajidka laga adimo ama banaanka loo baxo hadafkii cuhmaan hadda laftirkeeda qaa'im waa noqon karaa leanna maxaa yeele haddii lix saac la adimo aadoonka kalena oo lix saac iyo bar dhacaayo nuskaas saac qofka isku diyaarin qofka nuskaas isku diyaarin karaa suuqii in la tagana looma baahno sababta makarafoonadiiba gaarsiinaya qofka camalkanna waa camal muslimiinta ay kusoo dhaqmi jireen marka in la yidhaha camal oo majmuum oo bidca waaye lagu tilmaamo ama masaajidka laga sameeyaba loo arka masaajid bidca inuu yahay waxaas khalad waayo leana masaajidka nebigaa laga sameey jiray sala allahu alayh ali wasalam kadibna culimmadiyaa wada qaateen inkastoo cusmaan isaga suuqa uu kasoo adimi jiray laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahay maqrib aladnaa eh, maqrib wuxuu yii wadamadan buldaantan maqrib ku yaalo ee eh, soke ayaan maqlay inay ka tageen yii aayaankan marka ayaan maqlay inay ka tageen dawlada mashriq oo dhan waa looga dhaqmi jiray marka hadduu ku koobay ka tegista maqrib ladnaa bis uu ku koobay mashriqu lardi waa looga dhaqmi jiray mashriqana muslimiin tiro badanaad deganay dad ahlu cilmigaa deganay marka khulaasadu marka waxay tahay haddii qolada ama masaajidka maslaxa ay u arkaan ama imaamka muslimiinta oo maslaxa u arko waa lagu raacaa haddii layska daayona dhib ma laha in layska daayo marka qolana waxaa weyan aadaanka koowaad haddii laga tago waxay u haystaan ijmaac in laga tego horta meesha ijmaac ma yaalo sababto ibnu cumar iyo baawuus iyo cadaa iyaa diida meesha ijmaac ma yaalo qolana marka iyagu sida kale dhinaca kale waxay leeyihiin marka waa bidca waxaan marka iyadana waxaa ka dhalanaysa asxaabtii inay waqtigoodii bidca isku raacday amaba eh, cala alaqal ay bidco khulafaa raashidiin in loo nisbeeyo eh, bidco taana baa laga fiicay marka khulaasada waa waxyaabaas masaalix mursala fasallaa maa qudira lahu intii loo qadaray tukado uma ansata aamuso mid haaraciyo marka khadiibku mark markau soo baxo salaaddi waa la joojinaya salaadii sunnada aad tukanaysa waad joogsanaysaa marka ayib xataa marka horena waa usoo sheegnay zawaalka xataa waa la tukan karaa maalinta jumcada xataa wakti zawaal waa tukan kartaa xadiidka abi qataada mursalka ahaa iyo camalu saxaabi lagu xoojiyey saddex xusuusitaan uma unsata xataa yafruqa alimaamu ilaa imaamka uu ka faaruq noqdo min khudbatihi khudbadiisa ilaa imaamka uu khudbada ka dhameeyo alaamusa uma yusallii macahu markaa kadib la tukado oo salaadii jumcada ayd la tukado wafira lahu waa loo dhaafaa maa baynahu wa bayna aljumcati alukhraa inta udhaxaysa jumcadaas iyo jumcada kale wa fadlu halaaati ayaamin saddex maalmood oo dheeraadna waa loogu ziyaadiyay waa loogu taraa rawahu muslimun wacanhu waxaa laga wariyay sida abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka dakara yowma aljumcati maalinta jumcada ayuu aathaartii hadday aan sheegayo ibnu cumar iyo aadaanka waa kusaabsan eh, ibnu rajab fatxulbaarigiisa uu laabanay musanaf cabdirazaaq aana asal u ah iyo musanaf ibn abi shayba musanafka abubakr ibn abi shayba iyo musanaf cabdirazaaq waa ku wehiyaan aathaartaas ibnu rajabna fatxulbaari uu ku weriyey fatxulbaarigiisa juska sideedeed wacanhu waxaa laga wariyay isla abi hurayra ana rasuul llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka dakara yowma aljumcati maalinta jumcada ayuu xusay faqaala waxa uu yidhi fiihi maalintaa dhexdeeda waxaa ku sugan saacatun saacad saacadda hadda lixdan sakan maahane waa un wakti wakti ko oo kooban u ah. fiihi saacatun baa ku sugan laa yuwaafiquhaa uunan waafaqaynin cabdun addoon addoonkaasoo muslimun muslima ah. waalxaal huwa isaga oo qaa'imun istaagan taagan yusallii tukanayo yasalu llaha alla weydiisanaya caza wajalla yasalu llaha alla weydiisto caza wajalla shay-an wax weydiisanayo ilaa haddii uu jiro acdaahu waa alla iyaahu shayga oo weydiistaa siin wa ashaara nebigu waa ishaaray biyadii gacantiisuu ku ishaaray yuqaliluhaa xaal oo yaraynayo saacadii gacantiisuu ku ishaaray isagoo saacadda aada u yaraynayo wax yar inay tahay mutafaqun muttafaqun caleyhi bukhaari muslim oo xadiidkan soo saareen wafii riwaayati limuslimin riwaayo muslim usugnaata waxay leedahay wahiya iyadu saacatun saacad waaye saacaddaasoo khafiifatun aada u yaro fudud saacad aan dheerayn an abi burdata waxaa laga wariyey can abiihi aabihi wuxuu ka wariyey abu muusa ashcari waaye samictu rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam aan maqlay yaquul xal oo oranaayo hiya iyadu maa bayna an yajlisa alimaamu imaamka intuu ka fariisanayo waa ilaa rasul ilaa an tuqdaa ilaa laga gudanaayo asalaatu salaad ilaa laga gudanayo waa intuu imaamku mimbarka ku fariisanayo ilaa salaad ay ka dhamaanayso ay ku dhex jirtaa rawahu muslimu muslima xadiidka weriye warajaxa daara qutniyu daara qutni waxa uu rajaxay anahu isagu xadiidkani min qowli abi burda inuu yahay abu burda qowlkiisu inuu yahay waa maqduuc ama mawquufun calaa abi burda ee hadalkan marka nebiga hadalkiisa ma aha walaa abu muusa alashcarina ma aha bal waa min kalaami abi burda weyaan daara qudni saad ogtihi wuxuu le kitaab layihaha alilzaamaat watatabuc oo axaadiid muslim ku sugan oo markaa isaga oo ka hadla ay jirto min jihati asaaniidiha iyo asaaniidii iyo waxyaabaha uga hadla ijmaaca inta uu ku guntamay inay saxiix tahayna oo bukhaari muslim xadiidka ku sugan waa saxiix marka laleeyahay ijmaaca ku guntamay waa maa siwaa wixii daara qudni oo ka hadlay laga hadlayo kutubaha mustalaxa dib ugu laabo kulligood waxay kuleeyihin ilaa axrufa yasiira inta qadaha daara qudniyu saasuu wuxuu ibnu salax saasu yii labada kitaab waxa ku sugan culammadu waa ku ijmaaceen ilaa waxay faaiideynayaan cilmi qadci ah weliba ilaa axrufa yasiira intaqadaha daara qudniy maaha wax yar oo daara qudni ou naqdiyey kuwaas marka dee culimmadu waa qaar badanaa ka jawaabay marka daara qudni iyo abu mascuud dimashqi iyo rag badanaa ayaa ayaa sameeyey oo axaadiis noocaan oo kale ka hadhadlay laakiinse ibnu xajarna fatxulbaariga baab dhan oo u guntay hadyusaariga juska koowaad axaadiistaas oo uga hadlaayo alimaamu nawowina muqadamada muslimka waa uga hadlay taabadana waa uga dhex hadlaa marka eh, xadiidkan marka wuxuu kamid yahay axaadiidka daara qudni oo ka hadlay ee uu naqdiyey qowlka daara qudnigaana xoog badan meeshaan oo hadalkan nabiga caleyhi salaatu wasalaam marfuuc ma aha markii la dabagalay sida raajixa waxaa weeyaan hadalkan inuusan marfuuc uusan ahayn ayb oo marfuuc ahaan waa u daciif mawquuf ahaanu saxiix ku yahay sida uu sheegayo eh, abu bakr almarwazi abu almarwazi kitaabkiisa aljumcatu wafadluhaa marka mawquuf ahaantaasa marka daara qudni sida uu rajaxayo raajixa wa fii xadiidi cabdillahi bni salaamna cabdillahi bni salaam xadiidkiisana cinda bni maajah ee ibnu maajah ku suganna iyo wa jaabirin wa fii xadiidi jaabirin jaabir xadiidkiisa cinda abi daawuuda ku sugan iyo wnasaa-iyi saacaddu maa bayna maa bayna salaati alcasri casarka salaadiisa ilaa guruubi shamsi ilaa qoraxda waqti ay ka dhacaysa ayay dhexdeeda ahaatay salaada casr ka bilaab ilaa iyo intay qoraxda ka dhacayso ayay dhexdeeda ahaatay ay saacadda ku jirtaa ayb marka laba qowlow ibnu ibnu ibnu ibnu xajar soo qaatay qowl waxaa waay abu xadiidkiisii hore oo wuxuu yidhi intii imaamka uu ka imaanaayo uu ka fariisanayo mimbarka ilaa iyo intuu salaad ay ka dhammaanayso cabdullahi ibnu salaam xadiidkiisa iyo jaabir iyo iyaguna waxa ay leeyihiin waxay u dhaxaysaa maa beyna salaati alcasri ilaa ay qoraxda ka dhacayso labada qowl ee ugu dhow aqwaasha tirada badan oo saacadan saacatul ijaabada waa goorma labada qowl ee ugu dhow labadan qowl imaa in la yidhaha casarka kadib waayo ilaa qoraxda ka dhacdo ama in la yidhaahdo maa beyna an yajlisa alimaam intuu imaamka ka fadhiisto ilaa intuu imaamku mimbarka ka fariisto khudbada uu ka bilaabo ilaa salaada ay ka dhamaato inta udhexaysa u ku jirtaa weliba qowlka casarka dhahayaad mooda in marka xoogaa marka ay wej weyn badan uu leeyahay qowlkan marka waxaa la isweydiiyey casar ilaa ay qorax intay ka dhacdo salaad lama tukado xadiidkuna wuxuu yidhi laa yuwaafiquhaa cabdun muslimun wahuwa qaa'imun yusallii addoon saacaddan ma waafaqo isagoo addoonkaas uu taagan yahay salaadna uu tukanayo bacdalcasarna salaad lama tukado kale oo sunnooyin lama tukado saa dogsoonteed culamada marka waxay ku jawaabeen ay yidhaahdeen halkaan marka waxaa lasoo qaadana xadiidkii ahaa qofku intuu salaad suganayo salaaduu ku jiraa cabdullahi binu salaam laftirkiisaa saas iyo abu hureyre iyo saas nebigu sowma dhihinuu yidhi marka qofku salaaduu ku dhex jiraa man tadara salaad intuu salaad suganayo marka ninkii intuu casirkii tukaday masaajidka iska fadhiya maqrib suganayo iska tasbiixsanaayo oo ducaysanaayo waa waafaqaya salaad ninka ku jirana waa lamid yahay sababto ah waxaa weya wuxuu sugaa salaad maqriba salaad kaleu sugaa binasi nabiyo nin salaad ku jiro kale ugu yahay taasay marka culumada marka xadiidkan cabdullahi ibnu salaam ibnu maajaha werinayo waxauna ahaa qultu warasuulullahi jaalisu nebigoo fadhiyaan waxaan ku iriyo yidhi inaa lanajidu fii kitaabi illaahi cabdullahi ibnu salaam baa dhahaya xadiidka ibnu maaja waa ishaara hadda ufiirsada ibnu xajar wa fii xadiidi cabdillahi bni salaam cinda ibni maaja wa jaabirin cinda abi daawuuda wannasaa'iy anahaa maa bayna lafdiga xadiidka kuma sheegin ibnu xajar lafdiga xadiid kuma sheegin lafdiga xadiidku marka sidaan buu ahaa oo wuxuu yidhi qultu waxaan iri yidhi cabdullahi bni salaam warasuulullahi sala allahu alayh waali wasalamna jaalisun oo fadhiya inaa lanajidu fii kitaabillah annaga kitaabka alle waxaan ka helaynaa fii ywmi ljumcati saacatn laa yuwaafiquhaa cabdun mu'minun yusallii yas'al allaha fiiha shayan ilaa qada allahu lahu xaajatahu saasaan aan ku arkaynaa buu yidhi kitaabka alle ayb kutubtii hore uu yaqaanaa laga yaabaa inuu ka hadlaa tawreed iyo cabdullahi bni salaam waa yaqaana tawreed qaala cabdullahi waxau yidhi marka fa ashaara ilaya rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waa ii ishaaray aw amase bacda saacatin faqultu waxaan idhi sadaqta nacam ayb aw bacda saacatin qultu waxaan idhi aya saacatin hiya marka cabdullahi ibnu salaam marka markuu saa yidhi ayuu wuxuu yidhi nebiga ayaa aniga iisoo ishaaray wuxuu yidhi saacad qayb qayb saacadda kamid ah yani qayb waktiga kamid ah soo ma ahan markaasaan idhi yidhi haa saas waay sida ku taalka aan ka helina markaasuu marka cabdullaahi nebigu uu weydiiyey ay saacatin hiya saacadee ayu saacatin hiya qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi hiya aakhiru saacaati nahaari maalinta gelinkeeda damba way aakhiru saacaati nahaar qultu inahaa laysat saacatu salaati saacata salaatin waxaan idhi yiri yaa rasuul allah saacad salaadeed ma aha waktigaas maalinta gelinkeeda dam casriga kadib saacad salaadeed ma aha qaala waxau yidhi bala inay tahay iska day waa tahay inaysan ahayn iska daayo waa tahay ina alcabda almu'mina idaa sallaa uma jalasa laa yaxbisuhu ila asalaatu fahuwa fi salaati waana xadii saxiixa marka saacadda waxay ku jirtaa bacda salaati alcasri sida xadiidkan sheegay laakiin lagama ogo meelay uga jirto iyo wakti ay ku jir ay uga dhex jirta lama garano in jahaaladaas laga dhigana ama ibhaam lagu sameeyana danaa ku jirta oo dadku inay aada dadaalaan marka xadiidkan marka waa fi xadiidi cabdillahi bni salaam cinda bni maaja wa jaabirin cinda abi daawuuda wannasaa'iy anahaa maa bayna salaati alcasri ilaa guruubi shamsi macnow ku weriy ah, xaafid ibn xajar anahaa xadiidka lafdigiisa anahaa ma ah macnihii xadiidka oo watay buu kaaga cabiray intaan waqad ikhtulifa fiiha waa la isku khilaafay yuri saacaddan shanigeeda calaa akara min arbaciina qowlan afartan qowl wax ka badan ayaa la isugu khilaafay amlaytuhaa waxaan ku qoray ama aan ku yeeriyey fii sharxi lbukhaariyi bukhaariga sharxiisa fatxulbaariga ayaan afartanka qowlba aan ku sheegay oon ku sardiyey waana sidaas marka uu sheega kitaabkan marka waxaa dareemay marka ama marka marku fatxulbaari alifay kabacdiyo kitaabkan alifay saa darteed marka waa waxuu kamid yahay waxyaalaha ou ugu dambeeyey oo alifay kutubta ugu dambeyso kutubihiisau kamid yahay marka haddaad ufiirsataan labada kitaab laysku fiirfiiriyana badanaa waxyaabihii uu fatxulbaariga uu kusoo rajaxay axaadiisteediiu kitaabkan ku qoray marka labada kitaab ninka isku akriya waa dareemi karaa khusuusan hal baab baabkan hadda aan akrinayno isla baabka ninkii ka akriyo fatxulbaariga waa inay isla socdaan dulada adiga laftirkaaga tijaabi baab markaan hadda baabu salaati alkhawfa soo socda markaan galno salaat lkhawfka bal waxa uu ka yiri fatxulbaariga fiiri xadiid inta uu ku dhigayn arag waxyaaba badanaa marka kaaga baxayo maasha alla marka u ishaa lana fatxulbaariga wuxuu dhameeyey sideed boqol afartan iyo labadii sanad markuu ahaa sideed boqol tobaniyo toddobadii u bilaabay sideed boqol afartan iyo labadina waa dhameeyey sideed boqol konton iyo labadina waa dhintay toban sano markuu noolaay ka bacdi waa dhintay ibnu xajar raximahullah inuu isku dhexweydana waa iska suurtagal wacan jaabirin radia allahu canhu qaala waxa uu yihi madad madat isunnatu sunnada waxay ku tagtay ku socotay ana fii kulli arbaciina afartan kastaa fasaacidan iyo wixii ka badan jumcatan jumco ayaa leeyihi ana fii ku ana ana jumcatan jumco a fii kulli arbaciina calaa kuli arbaciina afartan kasta korkooda ahaatay iyo fusaacida wixii afartan ka badan afartan ka afartan iyo wixii ka badan korkooda waxaa ahaatay oo laga rabaa jumca jumcay tukanaya oo jumco ayaa ku dureereysa korkooda wixiiba marka mafhuumka laga fahmaya waa macay wixii afartan ka yar jumco kuma soconayso rawaahu daara quniyu daara qutni baa weriyey biisnaadin daciifin isnaad daciifuu ku weliyey daara qutni xaafid ibnu xajar kitaabkiisa atalkiiska hal adaalkan biisnaadin daciifin talkiisulxabiir kasta markuu xadiidkan sheegay kadib wuxuu yihi min xadiidi cabdilcaziiz bni cabdiraxmaan can khusayf can cataa canhu an jaabir bilafdi xadiidka uu sheegay sanadkiisu marka waxaa weeyaan cabdilcaziiz ibni cabdiraxmaan can khusayf can cataa can jaabir markaasuu ibnu xajar yihi waa cabdlcaziiz cabdulcasiis kan sanadka ku jiro qaala axmedu imaam axmed waxau yihi idrib calaa xadiisihi xadiiskiisa yani tirtir shadbi tirtir fainahaa kadibun maxaa been aw amase mawduucatun wey waa mawduucaad nasaa-i wuxuu yihi laysa biiqatin daara qudni wuxuu yihi munkaru lxadiid waa ninkaan ibnu xibbaan wuxuu yihi laa yajuusu an yuftaja bihi ma banaana in la xujaysto bayhaqi waxa uu yidhi hada alxadiidu laa yajuusu an yuftaja bihi bayhaqi wuxuu yihi xadiidkan ma banaano in la xujaysto oo bayhaqi saas xadiidkan ma banaano in la xujaysto bayhaqi culamada shaaficiyada muxadisiintoodu kamid yahay waaweyn marka xadiidkan lama xujaysan karo sababtoo ah nin kadib lagu sheegaa ku jira sanadkiis marka waa daciif aada weliba u daran ayib ibnu rajab fatxulbaariga wuxuu ku yidhi fatxulbaariga juskiis safxada saddex boqol iyo toban iyo labo wa fii cadadi ljumcati wuxuu yidhi inta ay jumcada ku ansaxayso tirada ay jumcada ku ansaxayso axaadiisu marfuucatun baa ku axaadiiu ayaa soo aroortay yidhi marfuuca oo nebiga loo yeelayo laa yasixu fiiha shay-un wax ku ansaxayna male axaadiidka waxba kama ansixin afartankaan ansixin kontonkaan ansixin labiiyo tobankaan ansixin saddexdaan ansixin wax ansaxa malaha cadadka jumca ay ku guntanto axaadiista nebiga loo koryeelaya kusoo aroortay wax ka ansaxuma layi nacam falaa macnaa lidikriha weyl marka inaan axaadiista sardinoo shee wax macnaa kuma sugno lidaalika marka afartanka waxaa qabo shaaficiyada iyo xanaabiladaa qaba shaaficiyada iyo xanaabiladu waxay qabaan afartan ka inaan jumco lagu oogeynin oon lagu tukanayn masalada shaaficiye keliya ma qabto shaaficiyada iyo xanaabilada labaduba sidaasay qabaan maalikyada iyagu waxay qabaan in lagu oogo kon e, e, labiiyo toban iyagoo iyaguna daliishanaya xadiidkii ahay nebi waa waa waytay ka tageen isagoo marka nebiga khudbada akrinayo taagan ayaa waxay maqleen e, safar iyo tijaara timid markaasay ka tageen labiiyo tobanaa kusoo hartay nebiga oo usoo hartay marka waxay yidhahdeen labiiyo tobankaas maadaama ay usoo hartay baaqi ay ahaayeen labiiyo toban ka yar kuma ansaxaysa laakiin daliil uma noqon karo sababto a ah toban waaqicadaas iyo waxaa iswaafaqay inay labiyo toban qof meesha ku hartay ee lagama fahmaayo in hadday koo iyo toban hari lahayd nebiga iska dhaafi lahay ee uu duhur duka lahay keen adiga taas beliilia marka meesha ku hartay maahane haddii ay shan ku hari lahayd nebiga ma tukadeen daliilay u baahanta saa darteed marka wajhu istidlaalkooda khalad uka xadiidkan inuu daciif yahay waa afartanka sheegaya mid cali laga warinayo kontan sheegayo jir asna waa daciif asalku marka muxuu noqonaya asalku wuxuu noqonaa salaatu ljumca jamaaca la-aan inaysan ansixayn horta waa lagu ijmaacsan yahay salaad jumca inaadan kaligaa duko karin oo la rabo inaad marka jamaaco in lagu dhex tukado taa iyadu marka waa layskuma haayo mar haddii xaalad ay saas tahay inay jamacii yarba xta ay tuko karaan jamacada ama afartan ha aadaan ama shan qof ha aadaan ama saddex ha aadaan ama konton ha noqdaan ama lix ha noqdaan oo tuka karaan mar haddii nas aan loo hayn laana haddii kale taxakum biduuni daliil wa haddii la yidhaha afartan ama konton la qabsado daliilna saxiixa aunan kusoo aroorin waxay noqonaysaa taxakum oo biduuni daliil masaa-il layska xukumayo ama murajix ama wax in inta tarjiix biduuni murajix inta wax la rajixo murajix la-aan wax la rajaxo shaaficiyada daliilka ugu ay qabsa karaan waxay tahay ascad ibnu zuraara jumcada ugu horreeyey ee la tukado reer madiine waxay ahayd eh, ascad ibnu zuraara gurigiisaa lagu tukaday afartanayna ahayd ascad marka eh, saxaabigaa la weydiiyey meeqaad ahaydeena la yidhi maalintaas markaasuu yidhi afartanaan ahayd iyagana marka wejhu istidlaalkooda ayaa lagu haystaa qisadaas waa saxiixa laakiin wejhu istidlaalka maalinkaas afartan ay ahaayeen shan marka hadday soddon ahaa lahaayeen ma ansixi lahayn m taasoo daliil u baahan marka in la fahmo maalintaas afartan ha noqdaan laakiin ma lahaayaa inay yiraahdeen afartan ka yar ma ansixayso saa darteed afartan aan sugeyna qaadi abuu yaclaa asaga wax cajiib la keeno wuxuu yiri intaas waa duka lahaayeen yiri jumcadaas ay ku bilaabeen afartanay noqdeen jumcooyinaa ka horreeyey yiri waa duka lahaayeen haddii afartan ka yar tiradaa ka yaraatay afartankay dhamaystira iyadna waa taxakum biduuni daliil wax daliil loo haayo malaha inay afartan ka yaraayeen inay ka badnaayeen iyo waxaas oo dhan daliil loo hayo marka in madaligtu meeshay galaan in naska laga dalageliyo ma aha in naska loo hogaansado waxaa masaladan kitaabka alifay sheekh sulaymaan ibn cabdillahi ibn maxamed ibn cabdilwahaab sheekh maxamed ibn cabdilwahaab wiil xafiidkiisa sheekh sulaymaan sulaymaan marka waa saaxibu taysiir ilcasiiz alxamiid oo kitaabu tawxiidka sharxay nin aada u aqoon badan oo ah kitaab rasaa-il badan uu leeyahay hal kitaab oo lagu jamciyaa jiro majmuucu rasaa la yiraahdo majmuucu rasaa-il risaalo marka waxaa ku jirta masaladana la weydiiyey inta qowl ee ku jirto iyo adiladooda keenay khulaasadana wuxuu rajaxay afartankan iyo tirooyinkan wax naso kusoo arooro saxiixa inaynan jirin idan marka waxaa loo celinaa qowlka un wixii jamaaca ku banaan waa ku banaan yihi jamacada nam marka afartanku iyadana wejhi istidlaalka marka ka dad badan ay dhibaato u keenta marka qaryooyin fara badan oo magaalo camal shibhi magaalo iska ah haddana afartankii haddana haddii lagu sii xiro boqol shardi afartankii qofood haddana haddii dhintaasoo shardi lagu xiro ee la yaraa waa inaysan guurguurin dad safar safro waa inaynan ahayn shitaa-an walaa sayfan oo haddana la yihaahdo waa inaysan waxyaaba yani shuruud badan haddana lasii taxo waa dhib badan tahay kadalika tuulooyin badan oo dalka ku yaal lagama tukano iyadoo ay joogaan dad badan an samurata bni jundubin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa yastakfiru mid u dembi dhaaf dalbo lilmuminiina muminiinta wlmuminaati muminaatka kula jumcatin jumca kasta jumco kasta khudbada yani waa muminiinta u dembi dhaaf dalbi jiray ilaahay buu dembi dhaaf ku weydii jiray muminiinta iyo ayb rawaahu bazaar bazaara weriye biisnaadin layini isnaad layin oo ku weriye bazaar iyo dabaraani labadaba waa wariyeen sida muuqatana sanadku inuu hal xaba yahay ayaa ka muuqata isku sanad meel un uu galaayo sanadkanna marka silsiladiisa waa silsila aada daciif oo sanadka waxaa weeyaan oo bazaar wuxuu yihi xadatanaa khaalid ibnu yuusuf qaala xadathanii abi yuusuf bnu khaalid qaala xadahanaa jacfar bnu sacdi bni samura qaala xadahanaa qubayb bnu sulaymaan can abiihi sulaymaana bni samura can samurata bni jundu bihi isnaadkan marka fiiri khaalid ibni yuusuf daciif waay miisaan sida ku sugan aabihiis yuusuf ibnu khaalid asamti tarakuuhu isagana waa matruuk wakadabahu ibnu maciin yaxya ibnu maciinna waa kadaabu kamaa fi taqriibu tahdiibka sida ku sugan jacfaru bnu sacad ka ka oo kasii warinaha laysa bilqawiy waa daciif sida taqriibka ku sugan qubayb ibnu sulaymaan majhuul waa kamaa fi taqriib sulaymaan ibnu samura maqbuul waa fiiriya ninka ugu roon sanadka ah maqbuul ah maqbuulka waa marka yacni cinda almutaabacati maqbuul noqona haddii la mutaabaceeyo xadiidkiisa waa maqbuul hadaan la mutaabaceyn maqbuul maa inta kale waa majhuul iyo kadaab iyo daciifa isugu jira idan xadiid daciifa ayib hadduu xadiidku daciif yahay marka hal marka xadiidkan marka meesha wax usoo geliyay waxay tahay in muslimiinta loogu duceeyo khudbada yaan loo duceynin maa marka laga wadaa hadduu xadiidku daciif yahay lagama wado saas wamaa zaala camalu lmuslimiin in khudbada muslimiinta loogu duceeyo khadiimku inuu muslimiinta u duceeyo haddownan mararka qaar uu ka tagana wax dhibaataa ma laha luzuum ma jiro marka xadiidka hadduu daciif noqday duca dhan ma banaano lama samayn karo de waxaa weeyaan marka ducadu adkaartay kamid tahay laftirkeeda laisugu wacaayo waan jaabir ibni samura radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiga kaana wuxuu ah fi khudbati khudbada dhexdeeda yaqra-u aayaatin aayaat mid ku akriyo min alqur'aani kamida wayudakiru naasa wayudakiru waa ku waaninaya nabiga annaasa dadka ayuu ku wacdinaya khudbada dhexdeeda rawaahu abu daawuud wa asluhu xadiidka asalkiisana fii muslimin muslim kusugay marka asalkan muslim ku sugan waxaa weeye lafdigiisa jaabir ibni samura werinaya sida jaabir ibni samura lafdigiisa wuxuu ahaa kaanat lilnabiyi sala allahu alayh ali wasalam khudbataani nebigu laba khudbow lahaa jiray yejlisu baynahumaa waa fariiso jiray labada qudba dhexdooda yaqra'u lqur'aana qur-aankana waa ku akrin jira qudbada wayudakiru nnaas kaana yaqra'u lqur'aana wayudakiru nnaas marka asalka uu leeyahay ibnu xajar wa asluhu fii muslim kan waa midku ishaaraya ee ma ahan xadiidkii aan soo dhaafno suuratu qaaf oo nebiga ku akrin jiray qudbada kaa ma ah marka shaaraxa sancaani subulsalaamka wuxuu leeyahay waa kii aan soo dhaafno suuratu qaaf ayuu asalkan ula jeeda ulama jeeda wuxuu ujeedaa midkaan sababta waxaa cadaynayo waa isku al waa isku lafdiga isku dhowya marka xadiidka waxaa laga qaadan in khudbada aayad lagu akriyo ama aayaad lagu akriyo qur-aan dadkana lagu wacdiyo wa yudakiru nnaasa marka jamacaas iyo kulankaas la joogo in dadka aayaad iyo axaadiid lagu wacdiyo dad warkiis in loo daldalama ama joornaal wax laga soo akriyey in loo daldala maalin kasta oon aayaadka iyo axaadiidka dadkii laga dheereeya ma aha waa in dadka aayaadka iyo axaadiidka lagu xira shalay an ka hadalna wacan daariq bni shihaabin ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal aljumcatu jumcada xaqun waa xaq waajibun waajib ah calaa kulli muslim muslim dhammaantiis korkiis waajib ku ah fii jamaacatin jamaaco dhexdeeda ahaayo muslim kasta oo fii jamaacatin jamaaco dhexdeeda ahaay ilaa arbacatan afar ma ahan mamluukun addoon la hantay waajib kuma ah wamra'atun haweeney waajib kuma ah wasabiyun cunug yar waajib kuma ah wamariidun ay ku jireen waajib kuma ahaasmari rawaahu abu daawuuda baa weriyey wa qaala abu daawuud waxau yihi lam yasmac daariqun daariq kama maqlin min anabiy sala allahu alayh ali wasalam nebiga kama unan maqlin waahrajahu lxaakimu xaakimna waa soo saaray min riwaayati daariq almadkuur daariqan hadda lasoo xusay xadiidkiisa ayuu keenay can abi muusa riwaayada xaakim marka maxay faa-iideyneysaa ibni shihaab can abi muusa can inabiyi waa markaan waasidadii daariq iyo nebiga udhexaysay ayaa meeshaan xaakim riwaayadiisu ay cadaysay faa-iido marka masema xaafid ibnu xajar talkhiiska wuxuu ku yidhi wasaxaxahu ayru waaxidin riwaayadan xaakim ayru waaxidin wax ka badana saxiix yeelay laakiinse bayhaqi waxa uu yihi wlmaxfuud lmursalu dad badanoo culamada kamid a ah saxiix yeeleen yii ibnu xajar laakiin bayhaqi wuxuu yidhi midda hore riwaayada hore ee inqidaaca oo ku jira iyadaa saxiix iyadaa saxiix markuu ujeeda wuxuu ka wadaa xadiidkan labadiisa dariiq ee kan mutasilka iyo midka munqadica ah ee abu muusa uu ka maqan yahay labada dariiq midka hore ayaa xadiidku ugu xoog badaya midkan dambe waa waa wuxuu leeyahy maxfuud maxaa kasoo horjeeda shaad midkan dambe marka shuduudo ku xukuma riwaayadan can abi muusa ku dareyso laakin shawaahid u leeyahay bayhaqi walow shawaahidu shawaahiduu leeyahay irshaad lfaqiih ibnu kathiir ayaa kasoo guuriyey bayhaqi warkaas irshaad lfaqiih ilaa macrifat adilat tanbiih juska koowaad safxada boqol iyo sagaashan bayhaqi inuu riwaayadan xaakim uu yiri maxfuud ma aha midda maxfuudka waxaa weeyaan midda hore ee mursalada ah laakin waa huwa mursalun jayidun lakin waa mursal xoog badan bayhaq meeshaan marka xadiidkan daariq ibnu shihaab intaanan gelin xukunkiisa imaamu nawowi markuu xadiidkan qoray kitaabkiisa alkhulaas oo ku qoray waxa uu yidhi ayb wuxuu yidhi qaala marka wuxuu yidhi wahada aladii qaalahu abu daawuud imaamu nawowi wuxuu yidhi hadalkan abu daawuud uu yidhi ee lam yasmac taariqun min annabiyi sala allahu alayh ali wasalam laa yaqdaxu fii sixati alxadiidi xadiidka sixadiisa ma dhaawacayso sababta waa maxay liannahu in tabata cadamu samaacihi haddayba sugnaato daariq inuusan nebiga waxba ka maqleen hadday sugnaato yakuunu xadiidku wuxuu ahaanaya mursala saxaabiyi xadiid saxaabi oo irsaaliyey mursal saxaabi musalaxa oo aqsoom aa ku aragteen arkin musalaxa kasoo daraasiiyey mursalka saxaabigana waa xuju waa xadiidkii saxiix u ah marka ibnu imaam nawowi wuxuu le daariq maadaama uu saxaabi yahay xataa hadduusan nebiga ka maqlin saxaabi kale unbuu ka maqlin xadiidku saasuu ku nabad qabaa marka laakiin masalada imaamu nawowi oo sidaa uu u yidhi xoogaa nadara nadarka ku suganna waxa uu yahay daariq <coughs> ibnu shihaab nebigu waa arkaya laakin lam yasmac minhu waxba kama uusan maqli marka haddii marka macnuhu meesha wuxuu u dhacaa waxay tahay isagoo aada u yaroo nebiga arkay oo si nutamiis aan gaarin saxaabinimadii sharafkeeda oo u sugnaaday meel u dhig laakiinse xadiidka oo weriyo maxaa laga soo qaadaya ninkaas waxaa laga soo qaadaya xadiid saxaabi weriyey mase dhanka riwaayada taabici camala loola loola dhaqma qaacidada mustalaxa waxay tahay dhanka riwaayada taabici in loola dhaqmo leana maxaa yale moxamed ibn abi bakar oo kale oo dhashay dhashay xajatulwadaaci dhashay lixdan beri unbau nebiga kabacdi lixdan beri kadib nebiga waa dhintay soo aad u yar u dhintay oo laba saddex bilood aan gaarin u dhintay saxaabi waayahay maxamed ibn abi bakar asxaabta waa soo gelaa maadaama nebigu oo ah laakiinse riwaayadiisa see la yeelayo riwaayadiisa mursal saxaabi lama oran maayo maa waa mursal taabici ah xukmulmaraasiilayna qaadanaysa ma fahamteen masalada xukmulmaraasiilay qaadanaysa marka daariq ibni shihaab waxaa laysku haya lam yasmac min annabiy sala allahu alayh waali wasalama haddii marka ay tahay saasayna u badan tahay in nebigu sinu tamyiis wax ugama maqlin hadday taasoo yarow nebigu dhintay laakiin wou arkay haddii macnaha marka uu meesha yaallo hadalkan imaamu nawowi tacqiibkiisu maxoog badna tacqiibka imaamu nawowi maxoog badna hadalka marka hore oo aimada iyo abu daawuud hadalkiisa oo uu ishaarayo lam yasmac min annabiy sala allahu alayh ali wasalam fii maxalihi meeshiisu waa markaan marka masaladan oo kale waa laysku xujeeya musalaxa qof saxaabiya xadiidkiisa mursal yaa sheegaa lagu leeyahay qof saxaabi ah oo dhinaca riwaayadana taabici camal ka ah sheeg tan waa marka suuradan laakiin xadiidku shawaahid u leeyahay sida uu ishaaray bayhaqi basoo ishaaray shawaahiddiisaasuna saxiix ku yahay marka xadiidka haddii uu saxiix yahay ile mursalku cawaaqid haduu hela xataa waa xoogeysana riwaayaadkiisa riwaayaad kaloo badan oo soo arooray ayuu wuxuu ku yahay eh, ayuu saxiix ku yahay waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan jumcada aljumcatu xaqun waajibun waa calaa kulli muslimin muslim kasta korkiisa fii jamaacatin oo jamaaca ku dhex jira fii jamaacatin marka waxaa laga qaadanaya masalada dee aan sheegeyn oo ah qofka uun waxaa laga rabaa inuu jamaaco ku dhex jiro marka salaada jumcada uu tukanayo keligiis uusa tuka karin fii jamaacatin marka nakiro fii jamaaca marka waa cumuum jamaaco kasta waay ilaa nakirada waxaa ma ogtahay shaaicun fii jinsiha magac kasta oo shaaicun fii jinsiha nakira soma halkan marka fii jamaacatina l jamaaca afartana lama dhihin jamaaca kontona lama dhihin jamaaca labiiyo toban lama dhihin idan ay jamaaca lagu tukan karaa jimcada tanna adilada lasoo deliishaday kamid tahay jamaaca baa la shardina ilaa arbacatan afar maan mamluukun addoon lahanteen lagama rabo wamra-atun waa tuka karan laak waajibkuma ah waa ogow meel kale si kale hufahmi aljumcatu xaqun waajibun calaa kulli waajibkaan unaga ka hadlayna laakiin naagtu waa tuka kartaa jumcada hadday jumco tukatana duhur ma tukanayso adoonku waa tuka kara cunuga yarkaa waa tuka karaa mariidku hadduu issoo dhigo waa tuko karaa salaada jumcada m laakin waajib kuma ah waajibkan ka hadlay wacan ibni cumara radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi laysa calaa musaafirin musaafir korkiis ma ahaanin jumcatun jumco rawaahu abaraaniyu biisnaadin daciifin musaafir korkiisa jumco ma ahaanin abaraani aa weriye isnaad daciifo ku weriye oo isnaadka waxaa ku jiro cabdullahi bnu naafica ku jiro waana daciif ninkaas laakiin duruq badan uu ku yimid xadiidka duruqdaasoo marka xasan uu ku noqona way kamid tahay maa ah, xadiid uu wariyey dabaraani min xadiidi abi hurayra sanad daciif uu ku wariyey khamsatun laa jumcata calayhim nabigu uu yihi almar'atu walmusaafiru marka marka laysu geeyey riwaa xadiidkaas abu hureyra iyo midkaan ibni cumar waa iskabaayaan xadiidkuna saas ayuu maqbuul oo ku noqona marka musaafir jumco laguma laha halkaana culamada waxay uga hadlaan musaafirkii la gelay magaaladii dhex maraya ama waa musaafiro maanta camalou joogaa salaadii waa musaafir qasri u banaan yahay musaafirka laga hadlaa ogeyd musaafir salaada inuu qasriyaa ay u banaan tahay jumco laguma laha uu rabana waa aadi karaa laakiin qof maalinta jumcada ma la safri karaa magaaladii uu joogaa waagiyaa u beriyey barqadii u baxay magaaladaanu barqadii ka baxay aada ma safaro gala duhur miyuu isku tukano mase waxaa waajib ku ah inuu joogo jumcada markuu tukano kadib ou safro aahaar waxaa jirta sheegaysa in jumcada aan la safrin ilaa qof markuu salaada jumcada tukado kadib inuu safraayo maaha taas laakiin aathaartaas waa waxaa weeyaan aathaar kaloo badanna waa soo aroortay in la safri karo cumar wuxuu dhihi jiray war jumcada musaafir ma celisa ee safr baxa daarta jumcadu ma xabisto qof marka safar rabo kama xabisto jumcada laakiinse adoo alaabtaadii maanta dhan yani adoo meelaha warwareegayo oo alaab dhamaystiranaayo iyo oo magaalada aan weli ka bixin xirxiran haddii aadaanka kugu dhaco waa inaa ajiibto aadaanka waa lagaa rabaa inaad markaas waa inaad tukata kadib baxdid laakiin iyadoon waqtigii la gaarin haddaad qol aada baxdo ha banaan tahay wax diidaa malaha rawahu طbraniy biisnaadi ضaciifin wacan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal kaana rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa ida istawaa cala lmimbari mimbarka markuu ka sara maro ka kor maro idaa haddii istawaa uu ka sara mara cala lmimbari mimbarka korkiisa istaqbalnaahu waa u jeedinayna biwujuuhinaa baan ku qaabilayna istaqbalnaahu nabigaan qaabilayna biwujuuhinaa wejiyadeenaan ku qaabilayna yani mar alle markuu mimbarka kor annaga dhan wejigeena asagu fiirina wejiyadeena nebigaan ku fiirinayna agoon khudbada akrinaa sala allahu alayh ali wasalam rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidiga wariyey biisnaadin daciifin isnaad daciifuu ku wariyey ibnu xajar talkhiiska wuxuu ku yidhi wa fiihi maxamed ibnu lfadl moxamed ibnu lfadl bni caiya ayaa ku jira moxamed ibnu lfadl bni caiya ayaa ku jira waana daciif oo taqriibku wuxuu ku yiri weliba kadabuuhu moxamed ibnu lfadl bni caiyata kadabuuhu min ahaaminati idan marka haddii mar kadabuuhu la yiri biisnaadin daciifin inuu ka cabiro waa laga fiicana lana xadiidka uu kadaab ku jira maxaa la yihahdaa mawduuca haddii la yidhaha biisnaadin daciifin xoogaa ah, ah, khafiif waay dacfiga waxaa loo garanaa inuu yahay dacfi fudud ayb ninkan marka kadaab kadabuuhu ay ku sheegeen ma xadiidkiisa lama dhihi karo soo waana weliba wuxuu yihi waqad tafarada bi isaa la gooni noqday daara qudni iyo ibnu cadiy iyo eyrkiis iyo eyrkoodna way daciifiyeen xadiidkan xadiidkan eh, isagoo kale oo ibnu maaja oo wariyaa jiro can cadiy ibni thaabit can abiihi laakiin waa mursal kaas al khulaasat lqowl laakiin mas'alada xadiidka uu xambaarsan yahay oo ah khadiibka in wejiga loo jeediyo markau khudbada akrinayo in wejiga aan laga qaadin oo wejiga lagu feeriyo oo dadku ayagoo dhan ay u jeestaan yani ninka khatiibka ay ah u jeestaan xaggiisa taa iyada marka sunanimadeeda aahaar badaanaa kusoo aroortay imaamu lbukhaarina waaba baabaystayba saxiixiisa oo waxau yidhi baabun yastaqbilu limaamu yastaqbilu limaamu lqawma wastiqbaalu nnaasi alimaama idaa khadaba imaamku dadka jeesanayo dadkuna imaamka u jeesanayo markau imaamku khudbada akrinaayo saasuu baabaystay markaasuu yihi wastaqbala bnu cumar wa anasun ibnu cumar iyo anas waa qaabileen radia allahu canhum alimaama imaamkay u jeesanayeen hirtiisa oo imaamku markuu soo galo anas iyo ibnu cumar waxay u jeesa jireen imaamku wejigay wejigooda waxay u jeedi jireen khadiibka xaafid ibnu xajarna waa sii wado wuxuu yidhi sharaxa intaas bukhaariga iska iskale wa qaala ibnu lmundir buu yidhi lmundir wuxuu yidhi laa aclamu fii dalika khilaafan khilaaf uma ogiyo yidhi arrintaas inay sunno tahay imaamka in wejiga loo jeediyo marka khadiibka oo khudbada akrina wax khilaafa bayna alculamaai uma ogiye ayr ibn lmundir laakin saciid ibn lmusayab iyo xasan albasriye waxay ka sheegeen ibnu xajar shay muxtamal ah yani kaana marka ijmaacaas ibnulmundir oo soo raray wax cagsigiisa ah wax noqon karo ama aan noqon karo shay muxtamala ah laga sheegay xaggay xaggaba ku suuragalo shaygu haddaba muxtamal yahayna marka xugun lagama ridi karo ijmaacaas marka ibnumundir unbaa baaqi ah tirmidina waxa uu yidhi laa yasixu can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam fiihi shay-un xadiid nebiga ka soo arooray oo loo tiiriyey baabkan ku saabsan male xadiid marfuuca male laakiin waxa uu yidhi waalcamalu calaa haada cinda ahli lcilmi camal falku saan ayuu ahaaday cinda ahli ilcilm ibnu rajab intaas wuxuu kusii daray ibnu cabdilbarna wuxuu yihi laa aclamuhum yakhtalifuuna fiihi ma ogiyo yii wax khilaafo ka taagan in khadiibka loo jeeso la qaabilo cumar bnu cabdilcaziizin atharaa laga wariyey uu yidhi kullu waacidin qiblatun nin kastoo wacdinaya qiblo waayo loo jeesta isaga la dhegeystaan yacni anahu yustaqbalu kamaa yustaqbalu lqibla sida qiblada loogu jeestaa loogu jeesana ninka waacidka ah wacdina aahaartaas baa marka kusoo aroortay laakiin imaamu lbukhaari baabkaas markau baabaystay xadiidka uu ku qoray baabkaas xadiid nugto ay ku jirta way oo waxau keensaday imaamu lbukhaari xadiidka abi saciidin alkhudri oo wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam nabiga jalasa waa fariistay daata yawmin maalin cala lmimbari mimbarkau ku fariistay wajalasnaa xawlahu anagana waa isku wareejinay nebiga anagoo fiirinayn isaga wa jalasnaa xawlahu markay nebiga caga saan ay ugu wareegsanayaan nin walbaa waxuu rabaa inuu nebiga afkiisa fiiriyo soo maa imaamu lbukhaari marka xadiidkaasoo ka daliishaday mar haddii fii gayri ljumcati jumco waxaan ahayn saa ay asxaabta u samay jireen jumcada min baabi owlaa leana jumcada iyada waaba lays amreyba in loo dheg raariciy soo maa jumcadii marka waa uga owleysnaanaysaa xukunka maalmaha kale oo caadiga haduuba nebiga markau mimbarka hore ee uu qudbaynaayo sidan uu ahaa faljumcatu owla aada fara badan oo kusoo aroortay marka eh, eh, masaladaas marka sunanimadeeda marka insaas loo ogaado dadku marka laakiin sunada kuma dhaqmaan waxaad arkaya marka qofkii derbiga mid cuskan yahay xaggaas usii jeedaa mid kale derbiga kale cuskana xaggu usii jeedaa mid kale waxaa weya dhulka iska fiirinaa mid kale meelaha kale iska fiirsanaa lama rabo dadka xataa waxaa la rabaa inay xataa qofka aan tooskiisa u arki karin inuu soo wareegsado oo markaas khadiirka feeriyo hadhow safka gelaa marka ila safka in laysku taxaa khudbada marka la dhegeysanayo salaad laguma jira salaada safka loo simaa hadday keenayso xataa inaad safka dhinac yar uga baxdo waa uga baxe si aada imaamka u fiiriso liana asxaabu rasuulilah kulligoodaa samay jirta xadiidka ma ansaxin haddii la dhaho ficlu saxaaba ansaxa waana in saxaabada lagu daydo markay asxaabta sameynayeenna nebiga waa u jeeda walahu shaahidun buu leeyahay xadiidkan min xadiidi ilbaraa cinda bni khuseyma ku sugan shaahid ibni khuseyma ku suganoo min xadiid ilbaraa ibni cazi buu leeyahay marka xadiidkan albara ibnu caazib bayhaqi baa soo saaray ariiqa ibnu khuseymuuna kusoo saaray ariiqan marka sheekh alalbani saxiixada wuxuu ku yidhi isnaadkan waa daciif u yihi maxamed ibnu cali ibni huraab ayaa ku jira oo ninkaasoo marka ibn abi xaatim kitaabkiisa jarxiga iyo tacdiilka ayuu kusoo qaatay wax jarxi iyo tacdiil uguma sheegay majhuul waayo ka wada ninkaasaa ku jira oo majhuul majhuululxaal aabihiis cali bnu quraabna saduuqun mudallis waqad cancana marka dariiqaana dariiqada wax xooji kara ma aha khulaasatlqowl saas ibnu khusaymana wuxuu yihi laftirkiisa waa cileeyo hada alkhabaru cindii macluulun buu yihi xadatanaa cabdullahi bnu saciid alashaj qaala xadatanaa nadru bnu ismaaciil can abani bni cabdillahi albajali ila akhiri ma qaal wacan alxakam bni xasnin radia allahu canhu qaal shahidna aljumcata jumcada ayaan xaadirnay maca nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga maciisa faqaama nabigu waa istaagay mutawaki-an xaal oo cuskanayo calaa casan ol oo hoose qawsan qaws qaanso rawaahu abu daawuud ayaa weriye xadiidka ibnu kathiir kitaabkiisa irshaad lfaqiiha xadiidkan marku sheegay waxa uu yihi walaakin ruwiya min min gayri hada lwajhi wuxuu yihi rawahu axmed abu daawuud walaysa isnaaduhu bilqawiy ibnu katiir irshaadkiiyo irshaad ulfaqiiha wuxuu ku yidhi xadiidkan isnaadkiisu maxoog badna laakin ruwiya min gayri hada lwajhi duruq kalea lagu wariyey duruqdaasoo marka xasan ku noqona alimaamu nawowi khulaasada wuxuu ku yidhi waa ku saxiix yeelay xadiidkan oo wuxuu yidhi rawaahu abu daawuuda wagayruhu biasaniida xasana baabu saxiixana waa dhex geliyey saxiixiyo dhex geliyey saxiix ilbaab ayuu dhex geliyey marka imaamu nawowi oo saxiix yeela xadiidkan a'imadana xadiidkan isagaa way saxiix yeelayan badankood oo xaafid ibnu xajar alcasqalaani talkhiisulxabiirka wuxuu yidhi wa isnaaduhu xasanun xadiidka isnaadkiisa waa xasan fiihi shihaab ibnu khiraash ayaa ku jiro waqad ikhtulifa fiihi waa la isku khilaafay walaktaruuna wattaquun sida culamadu u badan yihiinse waa nacam way tawfiiqiyeen walakharu waqad saxaxahu xadiidkan waxaa saxiix yeelay ibnu sakan waibnu khuseyma ibnu khuseyma ibnu sakanna waa saxiix yeeleen marka meeqaa saxiix ibnu khuseyma ibnu sakan nawowi ibnu xajar laftirkiisa iyo dhammaan culamada marka badankood waaba saxiix yeeleen marka macnaha xadiidka ku jira s fiqhiga laga qaadana waa maxay khudbada marka la akrinaa in qofka khadiibka ul oo cuskada ul inuu cuskado arrintan iyadaa marka lqayim isaga wuxuu yiraahdaa wuxuu nebigu usha cuska jiray qabla an yatakhida almimbara intuusan mimbarka samaysanin ka hor ayuu usha cuska jiray laakiin markuu mimbarka samaystay kabacdi lama werinin inuu ul cuska jiray ama qaansa wax lamida ah ul cuska jirin arrintaas iyadaa marka eh, qabla an yatakhida almimbar inuu cuskaday markuu mimbarka samaystay kadib ul ma cuskada masema cuskanin waa arrin ku dhisan istinbaadaad iyo marka hadal badanna oo ku jiro aadna waxaa u baxsiyey sheekh alalbani silsilat alaxaadiis adaciifa juska labaad juska labaad ayuu ku baxsiyey khulaasada marka baxsiga waxa uu ahaa ibnulqayim oo ku raacsanay sheekh alalbani wuxuuna sheegay waxaa u daliilo yidhi oo qariino looga dhiga karaa alxakamu bnu xasnin xadiidkiisan waxaa ku jirtay nebigan u nimid iyadoo marka eh, annagoo marka wax eh, weydiisanayno waalxaalatu yowmaidin duunun wy xaaladda uu yidhi ayaantaas waa iska liidatay xaaladda liidato marka qabla fatxi maka un bay ahayd ilaa markii maka la furtay xaaladda ma liidani maas meeshaas ka keena laakiinse nebigu mimbarka goormuu samaystay iyado laftirkeeda waa waa cakire meesha ayb mimbarka nabiga goormau samaystay axaadiista qaar waxaa ku sugan tamiimu daari inuu mimbarka u sameeyey tamiimu daarina sanadkii sagaalaad sanadkii sagaalaad waa waqti dambe ibnu xajar wuxuu yihi sanadkii sagaalaad in mimbarka la sameeyey waraa ku sugan laftirkeeda leanna nebiga qisatu lifki xadiidu lifki waxaa ku sugan mimbarku isagoo saaran inay aws iyo khasraj ay dagaala eh, hadallo isku tuurtuureen xataa kaaduu an yaqtatiluu ilaa ay ku dhawaadaan inay isdagaalaamo wnabiyu cala lmimbari nebiguna oo mimbarka saaran yahay xadiisul ifkina goorma u dhacay lmuraysic kadib u dhacay ifkiga mar lmuraysic imaa sanadkii afaraad ama sanadkii shanaad adii sanadkii afaraad iyo sanadkii shanaad la yiraa waa ka horeeyaa fadxumaka waa ka horeysa haddii marka sanadka afaraad sanadka shanaad mimbar ou jiray marka waxaa meeshaas ka ka dhalanaysa marka saxaabigaanuna ou arkay nebigii oo khudbadii ku akrinaayo idan mimbarka xataa samayntiis waa horeysay marka in mimbarka iyadoo la samaystay kadib xataa wishii nebiga uu qaadan jiray ayaa laga qaadan haddii sanadka sagaalaad loo dhigana de hadalka wuxuu u nusraynaa xoogaa marka ibnulqayim khulaasada adu marka hadal noocaasaa ku jiro bacda itikaadihi lmimbara markuu mimbarka samaystay kadib ul ma ma ma cuskaday mase ma cuskanin allahu aclam axaadiidta daahirkooda xadiidkan hadda daahirkiisa